بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده الامين نبينا محمد خاتم النبيين وامام المرسلين وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ودرسي اللحاد كتابك سفينه الصلاه للشيخ عبد الله بن عمر الحضرمي رحمة الله عليه waxa uu ka bilaabmayaa arrinka afraad ee ka mid ah arrimaha buriye salaada mubtilaatu salaa ayaynu ku soo guda jirnay waxaynu soo qaadanay saddex arrimood oo salaada buriya wuxuu yihi musanifku raxmat ullaahi calayh الرابع أن يتحرك حركة واحدة مفرطة أو ثلاث حركات متوالية عمدا كان أو سهوا أو جهلا الرابع مبطل كأفراد أما أرن كأفراد برية صلاة أن يتحرك وإن قفك دقاق حركة دقاق واحدة كلئة لكن مفرطة حد قذب أه oo markaa xadka bax ah aw halaaa xarakaatin ama saddex dhaqaaq oo mutawaaliyatin isku xigxiga camdan kaana ulakac ha noqdo dhaqdhaqaaqaasi aw sahwan ama si markaa is-ogaansho la-aana ha noqdo iyo sahwi aw jahlan ama cilmi darro daraaddeedba ha noqdo arrinka afraad ee salaada buriyaa waa dhaqdhaqaaqa salaada markaynu ku jirno inaynu xasiloonaano ayaa la doonayaa oo dhaqdhaqaaqa aynu iska ilaalinno hadduu qofku dhaqdhaqaaq iyo xarakada badiyo salaaddu way ka burtaa saddex goorba dhaqdhaqaaqa salaadu way ku burtaa labuu musanifku sheegayoo midka koowaad waa dhaqaaq xadka bax ah yaanu badaninba laakiin waa qaab fool xun oo xadgudub ah sida inuu boodo oo kale qofku hadduu boodo waxaa la odhanayaa bootadii de waa hal dhaqaaq laba dhaqaaq ma aha haddana salaadii way burinaysaa maxaa yeelay wax fool xun weeye waa xaraka waaxida laakiin faaxisha mufrita xadkabax weeye wax fool xun weeye salaadii markaa munaafi bay u unoqonaysaayo way burinaysaa arrinka labaad ee salaada burinayaa dhaqdhaqaaq uu qofku la yimid haba yaraadee oo uu ciyaar ugala jeeday hadduu iska ciyaaro sida inuu qof sidaa ku yidhaahdo oo kale farta u taago isagoo markaa nooc ciyaara ay ka tahay salaaddii way burtay maxaa yeelay lacibka iyo ciyaartu munaafi iyo wax ka soo horjeeda salaadiioo gebi ahaanteedaba ka soo horjeeda iyay tahay sidaa daraaddeed salaaddii iyana way burinaysaa waxaa kale oo salaaddii burinaya dhaqdhaqaaqu isagoon labadaa midnaba ahayn mid xadkabaxoo xun ma aha mid ciyaar loogala jeedayna muu ahayn se wuu batay kol hadduu bato iyadana salaadda wuu burinayaa marka haddaba markuu bato halkee lagu xadaynaya goormaan la odhanayaa wuu batay waxa markaa culimmadu ay yidhaahdeen saddex dhaqaaqo isku xig xiga hadday noqdaan dee waxaas wax badan weeyaan markaa salaadii way buraysaa la kala qaadi maayo dhaqdhaqaaqaa salaada burinaya ma camdiya ulakasbaad u samaysay mise waad is-ilowsanay mise jaahil baabad ka ahayd oo salaada in dhaqdhaqaaqa laga ilaaliyaba maad aqoon waa isku midun waxaasoo dhammi markaa dhaqdhaqaaqu markuu yar yahay uu saddex xarako ka yar yahay ciyaar iyo wax fool xunna aanu ahayn salaada ma jebiyo ama ulakas ha noqdo ama sahwi ha noqdee hadduu saddex iyo wax ka badan gaadhana salaada wuu jebiyaa ama ulakas ha noqdo ama sahwi ha noqde oo waxay yidhaahdaan yastawi fi lxarakati ama fi lcamali fi اlcamali sahwuhu wa camduhu camalka iyo dhaqdhaqaaqa salaada dhexdiisa ah waxaa isku mida sahwigii iyo camdigii baa isku mid ah hadduu yar yahayna sahwi iyo camdiba salaadda kaa jabin maayaan hadduu batana sahwi iyo camdiba salaadda way kaa jabinayaan markaad laba ragcadood tukato haddaad isilowdo ood ka baxdo iyadoo laba kale kuu dhiman yihiin ood iska kacdo ood iska socoto ood iska lugayso salaadaasi way burtay hadda waa sahwiya la soco oo isma ogid waxaad moodaysaa inaad salaad ku jirin laakiin waxa la mar hadii dhaqdhaqaaqi uu batay sahwi iyo camdi looma kala eego salaaddii saasay ku burtay dadka qaarkood baad arkaysaayo salaaddii markuu galo unbuu dhaqdhaqaaq bilaabay madaxa xoqo sidan kale same shaarka hagaajiso maantoo dhan labadiisii gacmood fadhiisanba maayaan kaasi salaad ma le salaad ma laha hadduu doona ha yidhahda ismaan ogeynba ku soo celi salaadii baa leeyahay kuwii ag joogay hadday yidhahdaan maantoo dhan sidaad ubaad haysay salaaddii waa soo celis oo salaaddii may asixin kol hadday caddaatay inuu xarako badan sameeyey alraabicu markaa ka afraad an yataxaraka waa inuu qofku dhaqdhaqaaqa xarakatan waaxidatan dhaqaaq keli ahba laakiin mufriatan mid markaa xadka baxa oo fool xuna aw alaaa xarakaatin ama saddex dhaqaaq oo mutawaaliyatin isku xigxig haddaan isku xigxigin halkan uu xoqday uu dhigay haddana waxoogaa kadib uu haddana xagga hoose haddana waxa weeyaan uu haddana gacantii u dhaadhiciyey markaa salaaddii markaa burin mayso haddaan isku xigxigin sidoo kale waxay yidhahdeen hadday xataa isku xigxigto laakiin ay khafiif tahay sida maalan markii madaxii uu halkan u xoqanayey wuu markaa ku celceliyey gacantii muu wada dhaqdhaqaajina faraha unbuu dhaqdhaqaajiyey markaa salaadu ka buri mayso hadduu laakiin gacantoo dhan sidaada guro dee taasi khafiif maaha baa lii markay far dhaqaad dhaqdhaqaajiso ayuun bay markaa khafiif noqonaysaa laakiin haddaad gacantii wada dhaqdhaqaajiso salaaddii way buraysaa aw alaaa xarakaatin ama saddex dhaqdhaqaaqoo mutawaaliyatin isku xigxiga oo aan khafiifna ahayn weeyi camdan kaana ulaka sidaasi ha ka noqoto aw sahwan ama sahwi ha ka ahaato aw jahwan aw jahlan ama cilmi darra ha ka ahaato alkhaamisu ka shanaad an yaakula waa inuu wax cuno aw yashraba ama cabo qaliilan wax yar camdan oo u kasay فإن كان سهوا هدو سهوي ياي أو جهلا أما علم الدراها ياي وعذر oo markaa loo cudur daarayo jaahilnimadiisa loogu cudur daarayo lam tabtul ku buri mayso bil qaliil cunidii iyo cabidii yarayd wa batalad way ku buri bil kathiri kii badnaa cuntadii iyo cabitaankii salaada iyadana looma ogola haba yaraato ama ha badnaato haddii uu ogaan qofku wax u liqo ama wax u cabada u cabo kabashaba ha noqote eh. salaadii way buraysaa mar hadduu camdi yahay kol hadduu camdi yahay wax liqo aan candhuuftiisa ahayn salaadii way ka buraysaa uu soo afuray xogaa sambuuse iyo baa ku harsanaa deetana uu isdareemay wuu iska liqay waa burtay salaadaasi haddii markaa isagoo candhuuftii liqis lahoo aan waxba dareensanayn un ay wax raacaan aanu ogeyn oo markuu guriga marayo uu dareemo celin kari waayo salaada taasi kaga buri mayso mar hadaanu celin karaynin salaada ka burin mayso laakiin wixii uu tufi karay ama uu celin karayay waxa ku waajiba inaanu liqin haddii markaa waxaa guriga maray uu yar yahay sahwigii iyo camdigii waynu kala qaadayo camdigii unbaa salaada burin amaa hadduu badan yahay hadduu badan yahay oo de iskaba qadeeyeyba ama uu koob ballaacay oo iska cabbay kaasi isaga waxa weeye haddii uu sahwi yahay ama maaragtay waxa weeye jaahilnimo ay tahay ka tahay jaahilnimo ay ka tahay iyo haddii uu u kasay waa isku midun kii u kasay mar hadduu wuxuu wax badan yahay kii u kasay iyo kii jaahilka ahaa iyo sidoo kale kii caamidka ahaa waa isku mid oo intaba salaaddu way ka buraysaa mar hadduu wuxuu batay haddii laakiin uu wax yar yahay kii caamidka ahaa way ka buri kii saahiga ahaa ee is-ilaaway ka buri mayso kii jaahilka ahaa ee cilmi darro ay ka ahaydna waynu kala qaadiyoo cudurdaar maleeyahay jaahilnimadu mar walba mar walba qofka uma cudurdaarto uma shafaaco qaada e eh. jaahilnimadiisaasi mid cudurdaar lama tahay baa la eegi mise waa mid gaboodfal iyo aabbayeelid la-aan ku timid haddii gaboodfal iyo isagoon dan ka lahayn waxa salaadda burinaya inuu barto ay ku timaado way ka burinaysaa salaaddii haddii se aan qofkani de meel culamo joogtaba aanu joogin oo baadiye fog uu ku nool yahay oo cid waxbarta aanu haysan ama uu hadda uun soo islaamay oo salaadiina ay qabatay waa loo cudurdaarayaayo markaa cabitaankii yaraa iyo cunidii yarayd ee jaahilnimada uu markaa ula yimid salaadii ka burin mayso alkhaamisu wiil ka shanaad an yakula waa inuu wax cuno aw yashraba ama cabo qaliilan wax yar oo camdan laakiin uu ula kasay fain kaana sahwan hadday sahwi ay ka tahay aw jahlan ama cilmi la-aan ka tahay wa cudira jaahilnimadiisana loogu cudur daarayo oo uu yahay qof aan isagu gaboodfal samaynin lam tabطul biاlqaliili wixii yaraa ku buri mayso wa baطalat bilkaiiri ay fii kuli xaalin wixii badnaa isaga salaadu way ku buri ama camdi ha noqdo ama sahwi ha noqdo ama jahli ha noqde aw jahlan wacudira lam wa baطalat bilkaiir السادس كاللحاد فعل شيء وحين لا سميو من مفطرات الصائم وحين نك صومن افرين جري غير الاكل والشرب marka laga yimaado cunid iyo cabid cunid iyo cabidi xukunkoodii waynu soo sheegnay iyaga salaada miyay burinayaan mise ma burinayaan waxyaalihii kale soonka burin jirayna salaadana way jabiyaan wax kastoo soonka jabiyaa salaadana wuu jabiyaa sidaa ula soco wax kasta oo la yidhahdo soonku kaa jabinayaa salaadana wuu kaa jabinaya laakiin wax kastaoo salaada jabiyaa soonka wuu jabiyaa ma odhanayno waxyaalo badanoo salaada uun jabiyoon soonka jabin baa jira laakiin waxa la yaalo waxa soonka jabiyaa say u dhan yihiin iyaguna salaada way jabiyaanoo salaadu waxa la yidhi way ka jilicsan tahay soonka soonkaa ka adkaysan og waxyaalo soonka u adkaysto hadduu qofku intuu islaawo qadeeyuu qadada ka dhargo soonkiisii maxaynu odhanaynaa wuu u jiraa oo kama burayo maadaama uu isilowsanaa laakiin waa adiga arkayay salaadda oo haddii uu si fiican wax u cuno ama wax u cabo isagoo salaadda ku jira salaaddii way buraysaa haddaba waxyaalihii kale soonka jebinayna waa saas oo kale xaakadii oo kale hadduu qofkii xaakadii soo gooyo oo marka afka ay ku soo dhacdo dee inuu celiyo looma ogolo soonkii way ka jebinaysaa salaaddiina waa la mid adigoo salaaddii ku jira haddaad qufaacdo oo xaaka kaa soo boodo meeshii aad ku ridi karto jeebkana allaha ka yeele waa inaad iskaga rido laakiin waan liqayaa salaadii bay kaa burinaysaa iska ilaali ficlu shayin wax in la sameeyo oo min muftiraati saa'imi waxyaalihii saa'imka afurin jiray ah qofka sooman wixii afurin jiray wax ka mid a inuu qofku sameeyo ayaa iyana ka jabinaya salaaddii hayr alakli washurb marka laga yimaado akligii cunidii iyo cabbitaankii an hore usoo sheegnay asaabicu ka todobaad qaطcu niyati niyadii la gooyo kaan yanwi si isagoo niyooda alkhuruuja min asalaati inuu salaadiiba ka baxay adigoo salaaddii ku jiro haddaad niyooto salaaddii waan ka baxay baad qalbiga ka tir afka waxba kamaad odhan afka haddaad ka tiraade hadalkaa kaa burinaye afka waxba kamaad odhan laakiin wuxuunaad ka tidhi qalbiga salaaddii waan jaray sidaa markaad tidhaahdo de salaaddii waa burtay kol haddaad niyootayn salaadii ka baxday salaaddii way burtay oo ma xamilaysa intaasi niyadaa aad goysay salaadu ma xamilayso qaطcu niya niyadoo la gooyo kaan yaniyooba si isagoo niyooda alkhuruuja min asalaati salaadii inuu ka baxay athaaminu ka sideedaad tacliiqu اlkhuruuji minhaa ka bixidda salaadda inuu wax ku xidho ka bixiddii salaadda inuu laalaadiyo meel ka soo laalaadiyo meeshuu ka soo laalaadinaya waa maxay waxbuu ka soo laalaadinayaa dhicitaankiisa kaan yani oo isagoo niyooda idaa jaaa zaydun zayd hadduu markuu yimaado kharajtu minhaa salaadaa waan ka baxaya hadduu zayd soo galo ama iska galo hadduu muadinku aqiimo waad ka bixi uune horta iska gal masaajidkii markuu soo galay ayuu iska xidhayo isagoo niyadiisu tahay hadduu mikrofoonka qaato muadinkii aqiimkii bilaabo inuu ka baxayo uun uu markaa de waxa weeyaan safka iska gelayo salaadaasi mabay guntamin kol haddaad niyadaa ku gashay mabay guntamin adigoo niyo caadiyaho inaad dhammaysato ah ku galay haddaad isagoo dhaqdhaqaaqay aad aragtood istiraahda markuu maaragtay hadduu ah, bilaabo aqiimka iskaga baxna kaba baxdayba salaadba kuma jirtide waxba ha sii wadi marka tacliiqu lkhuruuji minhaa ka bixidii salaada oo wax lagu calliqo haddii albaabka laygu garaaco waan ka bixiyo waan furi haday sidaa noqoto niyadaasi dee ma soconayso kaan yanwiobse isagoo niyooda idaa jaa idaa kharajtu idaa jaaa zaydun zayd hadduu yimaado markuu yimaado kharajtu minhaa iyaan ka baxayaa buu yihi ataasicu ka sagaalaad ataradudu a ku shaki ama maaragtay waxa weeyaan noqnoqosho fii qacihaa uu markaa qofku isagu uu markaa isku celceliyo miyaad ka baxdaa mise waad sii wadaa taradud baa ku taradudku waa maxay soo salaadii ku jira ayuun buu isiri ma goysaa waxa ku soo dhacay su'aasha ah ma ka baxdaa ma ka baxdaasi su'aasha uu isweydiiyey iyo taradud la yiraahdaa ma ka baxdaa salaada baa ku soo dhacday kol haddii ma ka baxda ay ku soo dhacday salaadii burtay niyadii yaa meesha ka baxday التردد في قطعها inuu qofku ku taradudo oo uu su'aal iska weydiiyo ma ka baxdaa salaadii mise kama baxdin كأن تحدث له حاجة في الصلاة sida in baahi ay ku timaad salaada dhexdeedii fataradada deetana uu isku qabto bayna qadci salaati salaada miyaad ka baxdaayo wal khuruuj min ma jartaayo wal khuruuj minha waad ka baxdaa wa bayna takmiiliha mise waad dhamaysataa kaadi baa qabatay ama wax kalaaba qabtay markaas saa su-aashaasu isweydiiyey madiyaad ka baxdaa mise waad markaa waad sii dhamaysata sii markaasuu is yidhi miyaad ka baxdaayood u jawaabtaa mise horta waad iska dhammaysataa waad ka baxdaye waxa weeyaan u jawaabo heedhe alcaashiru qodobka tobnaad ashaku inuu qofku ka shakiyo fii waajibin arrin waajib ah oo min waajibaati niyati niyada waajibaadkeedii niyada waajibaadkeedii wax ka mid ah inuu ka shakiyo oo niyada waajibaadkeedu maxay ahaayeen niyada de waajibaadkeedu waa tii ahayd ficlu salaa salaaddii inaad samaynayso inay salaaddii duhur tahay inay tii faralka ahayd tahay haddii kuwaa mid ka mid a ah uu qofku ka shakiyo dee salaaddii markaa ma jirayso ashaku fii waajibin arrin waajiba inuu ka shakiyo oo min waajibaati niyati niyada waajibaadkeedii la doonayey mid ka mid ah hadduu qofku ka shakiyo way ka buraysaa idaa taala zamanuhu curfan waa haddii waqtiga shakigaasi uu dheeraado curfi ahaan aw facala macahu ruknan ficliyan ama uu sameeyo isagoo weli shakisanoo talowma duhur duhur inay tahay miyaad niyootay buu ka shakiyey duhur inay tahay miyaad niyootay isla markiiba muu xasuusan waxoogaa buu shakigii ku jiray salaaddii way ka buraysaa ama isagii oo shakisan markaa uu shakiyey ayuu rukuucay oo markaa uu la yimid ficil isagoo shakisan aw facala macahu ama maca shaki shakigii isagoo ku jira ayuu wuxuu sameeyey ruknan ficliyan rukni ficliya aw qowliyan ama rukni qowliya buu sameeyey dee salaaddii markaa way buraysaayo ruknigan aad adigoo shakisan samaysay wax tirsan ma noqonayo dee tala siyaado aad salaaddii ku soo dartay ayuu noqonaya alxaadi cashara ka koob iyo tobnaad qaطcu ruknin waa inuu rukni gooyo min arkaaniha alficliyati arkaanteedii ficliga ahayd liajli sunnatin sunno daraaddii uu u jaro kaman qaama waa sida kii kacay naasiyan isagoo ilowsan litashahudi اlawali atixiyaadkii hore uma caada lahu haddana u soo noqday caaliman isagoo ogsoon inaanay bannaanayn caamidan una kasaya oo aan markaa waxa weeye isilaawin haddii aad sunno ka tagto ood faralkii ka dambeeyey ama rugnigii ka dambeeyey gudagasho oo rugnigaasina uu ficli yahay afcaashii salaadda mid ka mida uu yahay inaad ka soo noqotood sunnihii u noqoto lama ogola atixiyaadkii horeaad ka tagtay adigoo ama isilowsan ama uba kasay kolkaad kacday kacdayeed sare joogsatay iyaa tiri tii alaatiyaadkii baan ka tegey baad istiriyood ogaatay markaasaad fadhiisatay salaaddu way kaa buraysa maxaa yeelay sara jooggan hadda ku jirtaa waa rukni fadhiga aad ka tagtay atixiyaadka dhexihina waa sunne faral baad ka soo noqotay ama rukni baad ka soo noqoto waxaad u noqotay sunnaad u noqotay salaaddii way kaa buraysa salaaddii subax ayaad qunuudkii ilowda waad sujuudday markaad sujuudday baad xasuusatay inaad dee ragcaddii labaad ay tahay qunuudkii uu sunna ku ahaa waad u soo noqotay qunuudkii baad u soo noqotay rukni baad ka soo kacdayoo waxaad u noqotay sunnaad u noqotay salaaddii way kaa buraysaa waa markuu markaa rukniga aad ka soo noqonaysaa ficli yahay sida sujuuddii iyo sarajoogii iyo wixii la midka ahaa laakiin haddii rukniga aad ka noqonaysaa uu qowl yahay hadduu qowl yahay inaad ka noqon baa wanaagsan laakiin waxba kaa burin maayo allahu akbar bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin markaa tiri ayaad xabsatay inaad ka tagtay wajahtu wajiya alladii fatara samaawaati markaasaa dib ugu noqotay wajahtu wajiya alladii fatara samaawaati walard ama kuwii lamidka allahuma baacid bayna wa bayna khataayaay salaadu kaa buri mayso maxaa yeelay muuqaalkii salaadu ismuu bedelin wuxuu yidhi qaطcu ruknin in rukni la gooyo min arkaaniha alficliya arkaanteedii ficliga ahayda liajli sunnatin sunno daraaddii loo gooyo kaman qaama sida kii kacay naasiyan isagoo isilowsan ayuu u kacay ayuu ka kacay naasiyan isagoo ilowsan litashahudi lawali atixiyaadkii hore isagoo ilowsan kii istaagay oo kale uma caada lahu ee haddana atixiyaadkii u soo noqday marka dadka qaarkood waxaa dhacda marka imaamka uu ka kaco atixiyaadka dhexe qaar baa hadduu soo noqdo salaaddaa ka buraysa marka waxba subxaan allah odhanayna raac oo kac adigana waxaa kugu waajiba inaad raacdo kol haddii imaamkii kacay waa tiyaadkii dhexe ka tegey adna waajibkaagu waa inaad kacdood raacdo dad subxaan tiraadu kaa yeelo salaaddii way ka buraysa adiga laftaadana waajib bay kugu tahay inaad kacdo xataa hadduu isagu soo noqdo ma fadhigi kartid adu waayo fadhigani hadda mashruuc maaha kol haddii imaamkii ka kacay fadhigaasi fadhi jiraya ma aha imaamiye mamuumtoona uma jiray kaman qaama sida kii kacay naasiyan isagoo ilowsan li tashahudi awal atiyaadkii hore uma caada low ee haddana u soo noqday ah, markaa mid kastoo soo noqday may ka buraysaa maywa markuu caaliman yahay mid ogsoon in lasoo noqdaa inaanay bannaanayn caamidan una kasayoo aan ila ilowsanayn laakiin hadduu is soo noqdo un isagiioo is ama uu jaahilba yahay ka buri mayso athaani cashara ka labiyo tobnaad albaqaau fii ruknin inuu rukni ku sii haro idaa tayaqana isagoo ogaaday tarka maa qablahu wixii ka horreeyey inuu ka tegey aw shaka fiihi ama uu ka shakiyaba inuu ka tegaya in kale idaa taala curfan haddii markaa curfi ahaan baqaagaasi uu markaa dheeraado kusii hakadkaasi haddii uu dheeraado meel aan lagaa rabin baad isku aragtay faatixadiiba adoon soo aqriin baad rukuucdo markaasaad isxasuusatay rukuucdaa kusii jiri haddaad ku sii jirto oy dheeraato kusii jirkaagaasi salaaddii way kaa burtay waxaa la mida qof kasta oo xaalad ku sugan oo aan loo ogolayn sidaan ahaado maalan oo kale imaamkiioo salaadda ka sii baxayaad adigu soo gashay allaahu akbar baad tiriyo de waad fadhiisanaysaa waa la fadhiya atixaadkii baa loo fadhiyaa waad fadhiisatay sidaadaad u fadhiisatay buu assalaamu calaykum waraxmat ullaah yidhi ama adigoo ataxiyaatu asalawaatu maraya ayu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi maxaa lagaa doonayaa adiga hore inaad ka kacdaa lagaa doonaya sii farfadhi iyo aan dhammeeya ma jirto warkaasi ma jiro meeshan adiga atixiyaadba lagaama rabina imaamka daraaddii unbaad u fadhiday imaamkiina salaaddii buu ka baxay maxaa lagaa doonayaa markaa inaad hore uga kacdaa la doonaya meesha haddaad sii fadhido salaaddu way kaa buraysaa maxaa yeelay waxaad ku jirtaa xaalad aanay tartiibtii salaadaadaba aan ahayn albaqaau fi rukni inuu qofku rukni ku baaqi ahaaduu ku haro idaa tayaqana isagoo ogaaday tarka maa qablahu wixii ka horreeyey inuu ka tegey aw shaka fiihi ama kaba shakiyeyba miyaad ka soo tagtay wixii ka horreyey mise soo tegey idaa taala curfan hadii curfi ahaan baqaagaa iyo ku sii jirkaasi uu dheeraado bal yalzamuhu waxaa ku waajiba alcawdu noqosho fawran si degdega ilaa ficli ma inuu wax sameeyo waa inuu u noqdo tayaqana tarka uu ogaaday inuu ka soo tagay aw shakka fi ama uu ka shakiyay inuu degdeg ugu noqdo oo uu soo sameeyo yaa laga doonaya ilaa in kaana ma'muuman hadduu imaamku daba xidhan yahay mooyaane ha isagoo imaamku daba xidhan ayuu wuxuu ka soo shakiyey markuu isagoo la rukuucsay wuxuu ka shakiyey faatixadii miyaad soo aqriday mise maad soo aqriin horena waynu u sheegnay masalada haddaad ma'muum tahay ma noqonaysid yaa noqonaya imaamkii hadduu isxasuusto wuu noqonaya kii keligii tukanayana hadduu isxasuusto wuu noqonaya laakiin qofkii ma'muumka ahaa hadduu isxasuusto markuu rukuucay kadib inaanu faatixadii soo aqriyin noqon maayo muxuu samaynayaa fayatii birakcatin ragcad buu la iman isagu bacda salaami imaamihi markuu imaamku salaaddii ka baxo walaa yajuusu lahu lcawdu isaga noqosho uma banaana noqosha uma banaano de imaamkii oo xaggaa u socdo isaguna xaggan u kacaya markaa taasi ma soconayso kor haddaad imaamkii meel ku wada jirtaan halkaasaad waxa weeyaan kula soconaysaa xagga dambe adigu u kici maysid oo isaga weydaaran maysid fahadihi alaxkaamu axkaamta yalzamu kulla muslimin qof kastoo muslina waxaa ku waajiba macrifatuhaa inuu garto inuu garto oo uu barto iyaa waajib ku ah walilwuduui haddaba weysadii marka axkaamta la sheegaya waa axkaamtii laga soo bilaabo de ilaa iyo weysadii iyo gusligii iyo mayrigii iyo salaadii waxa aynu soo sheegnay dhami waa waajibaadkii buu walilwuduui laakiin haddana weysadii aynu soo sheegnay waxay leedahay walilgusli mayrigii aynu soo sheegnay wuxuu leeyahay wasalaati salaaddii aynu soo sheegnay waxay leedahay intuba waxay leeyihiin sunanun kaiiratun jiddan sunnayaal aad iyo aad u badan faman araada kii doona حياة qalbihi qalbigiisu inuu noolaado walfawza cinda rabbihi rabbigii agtiisa inuu guulaysto falyatacalamha sunnayaashaa ha barto sunnayaashaa ha barto wayacmal bihaa walyacmal bihaa hakuna dhaqmo sunnaha dhayalsanin waxaad moodaa dadka qaar marka waxani waa sunne in lagu leeyahay yani iskaga tag waa kuna sheekh waa iska sunnuun sow maaha waa iska sunnuun sow maaha yani waxa weeye wuxuu weydaarto la ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احب الهي بكو جعلاني جل جلاله marka فمن اراد كي doona حياه قلبه قلبigiisu inuu noolaado والفوز عند ربه ربي جل جلاله اكتيسنا inuu guuleysto kii doonaya فليتعلمها سنياشا برتو وليعمل بها ويعمل بها كدقمو فلا يتركها يانو كتغين ama falaa yatrukuhaa kama tago ilaa mutasaahilun mid markaa fudaydsanaya diintiisa mooyaane aw laahin ama mid iska ciyaaraya aw saahin ama mid ismoog jaahilin oo wax magarata ah ayuunbaa sunnayaasha ka tega bu wa mimaa yataakadu macrifatuhu waxyaalaha ay muhiimka tahay la adkeeyey in la barto waxaa ka mida adkaaru salaati salaadda adkaarteedii ونحن نذكرها هنا halka waynu kaga waramaynaa oo ku sheegaynaa باختصار si kooban baynu ugu sheegi فيقول المصلي ki hadaba tukanay wuxuu orani usalli fard الظهر waxaan tukanayaa faralkii duhurka arbaca rakacaatin afar ragcadood isagoo ah adaan iyadoo salaad waqtigeedii aan tukanaya مستقبل القبلة قبلة أنيقو وجهدا مأموما أنيقو مركا إمامك كحرا لله در الله يانو تكنا يا allaahu abar tina markaa wuu raacin markaa dhawaqa noocaasa usalii farda duhri arbaca rakacaatin adaaan lilaahi tacala ilaa aakhirihi iyo wixii lamidkaa ee waajib ma aha waa ka sheekuba sunayaashii geliyo waad arkaysa cid waa waajib tidhi ama salaadu waxa weeye ma guntamaysa la-aanteed tidhina ma jirto sheekh qura baa yidhi oo isagana aad baa loo radiyey salaadu la-aanteed way guntamaysaa waxna kama dhinna laakiin culammadu waxay yidhahdeen way iska fiican tahayoo waxay u fiican tahay si aanu qofku hadhow u shakiyin miyaad niyootay mise maad niyoon oo waswaaskii ayay ka difaacaysaa bay yidhahdeen culammadu sidaasay markaa ay u jeclaysteen oo waxay u adeegaysaa bay yidhaahdeen niyadii laynaga doonayey bay u adeegaysaa wixii de wixii sharcigu inaga doonayo u adeegayana waa wax fiican markaa haddaba qofkii soomaaliga ahaa iminka marka uu salli salaad kadaa kadaa uu yidhaahdo waxaa laga yaabaa dadka badankoodu maba fahmayaan hadalka deetana waswaasun inay ku keento mooyaane inaanay wax badan u tarin baa laga yaaba hadduu af soomaali ku sheegi lahaa baa loo qaadan lahaado salaaddii duhur baan tukanayaa allaahu akbar cidna may odhan intan carabi ha lagu yidhaahdo haddaba qofkii u baahda qofkii u baahda ee ka baqanaya inuu shakiyo af soomaaligiisaasi ha isku xasuusiyo qalbigii bay taageeraysaa baa le laakiin waxba inaad af carabigan xafido laga idagoo laga yaaba inaanad fahmaynba waxba lagaagama baahno salaadna weli maad gelin af soomaaligu dee dhib inaad salaadii duhur weeyaan tirahdo allahu akbar allahu akbar bay salaaddii ka bilaabmaysa marka waxba af soomaaligani miyaanu dhib keenaynin ha odhanin haddii aanad u baahnayn inaad intan tidhaahdana waxba ha odhanin ee markaa allaahu akbar uun salaada ka bilow wayubdilu الظuhra halkaa markaa usallii farda الظuhridaasi ظuhriga wuxuu ku bedeli fii gayrihaa salaadii duhur haddaanay ahayn bismiha dee tuu tukanaya magaceedii hadday casarkii tahay usallii farda alcasri hadday maqribkii tahay usallii farda almaqribi saasuu samaynayaa wayadkuru wuxuu sheegi cadada rakacaatiha arbaca rakacaatin taasi iyadana wuu raacini wayaquulu wuxuu odhani imaaman imaam anigoo ah buu odhan bedela mamuuman mamuumanta ayuu ku bedeli in kaana imaaman hadduu isagu imaamkii yahay kii imaamka ahay aan mamuumka ahayn dee mamuuman lilaahi tacaala odhan maaye imaaman buu odhanayaa isagu buu wayatrukuhumaa labadaba wuu ka tegayaa imaamanta iyo mamuumanta in kaana munfaridan hadduu keligii tukanayo inta kale unbuu odhanayaae wuu iskaga tegayaa buu yidhiba labadan kale imaamanta iyo mamuumanta wuu ka tegayaa marka waas sheegnay waxay noqonaysaa uun qofkii u baahdaa inuu markaa isxasuusiyo waa salaaddii duhur allahu akbar salaadii duhur ee faralkayd baan tukanayaa walla allahu akbar kii aan u baahnayna allahu akbarta inuu iskaga xidho way ugu filan tahay wax ka dhimanina ma jiro uma yaquulu markaa kadib buu haddana wuxuu odhanayaa وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين وجهت وجهي وجهي وحن جيدي للذي فطر السماوات كي أبوري حقيس أيان جيدي عررك يو الأرض دولك أبوري حنيفا أنيق أو دين كست كأي شيء وكواعضي مسلما حالا مسلم أهي قف دين أو دين كواعضي أو مسلم إسلام kamana mid ihi kuwa ilaahay subxaanahu wa u shirki yeelaya inna salaatii salaadayda wa nusukii cibaadadayda oo dhan wa maxyaaya noloshayda oo dhan yani camalka aan samaynayo intaan noolahay wa mamaatii dhimashadayda camalka aan ku dhimanayo lilaahi ilaahay subxaanahu wa tacaala keligii baa iskale rabbi alcaalamiina caalamiinta oo dhan rabbigooda ahaa laa shariika lahu cidi lama le wabidaalika umirtu saasaa lay faray wa ana min almuslimiina dadka muslimiinta ah baan ka mid ah taasuu markaa akhrisanaya markii uu allaahu akbar tii yidhi ayuu haddana intaas aqriyaya ama ducooyinka kale ee nebiga calayhi salaatu wasalaam ka soo arooray ayuu mid ahaan odhanaya markuu intaa yidhaahdo ayuu wuxuu odhanaya haddana acuudu billaahi min ashaytaani alrajiimi acuudu billaahi ilaahay baan magan min ashaytaani shaytaankaan ka magan gelayaa shaydaanka la fogeeyey ee dhagaxa lagu tuuray rajamahu waxa weeyaan waa dhagax buu ku tuuray ama dhagax buu ku garaacay weey marka dee dhagax waxa lagu tuuray wixii la eryanayay la eryayo la fogeynayo marka ar-rajim shaytaankii la fogeeyay weey la eryay ilaahay naxariistiisa laga eriyay bismi illaahi arrahmaani arrahiim bismi illaahi allah subxaanahu wa tacaala magaciisa ayaan ku bilaabayaa ama aan ku aqriyayaa allihii arraxmaani naxariis guud naxariisanayey arraxiimi allihii naxariis gaara oo mu'miniinta ku khaasa u naxariisanayay maalinta qiyaama wakaana bilmuminiina raxiima alxamdu lilaah mahad oo dhan ilaahay baa iskale rabbi alcaalamiina caalamiintoo dhan wax alla waxaa caalam jira rabbigooda ahaaya isagu abuurkooda iyo maamulkooda iyo eh, lahaanshahoodaba lahaa alraxmaani oo allihii naxariis guud naxariisanaya gaal iyo muslimba adduunka ugu naxariisanaya alraxiimi allihii aakhiro muslimiinta unu naxariisanayey maaliki yowmi اddiini allihii iska lahaa yowmiddiini maalinta abaalmarinta oo qiyaamaha ah maalinta la is-abaalmarinayo allihii iska lahaa maalintaa iyo maalmaha kaleba ilaahay baa lehe laakiin maalintaa cid kale oo wax sheeganaysa ayaan jirin melikii yowmiddiinna waa qiraa'o kale allaha maalinta qiyaamaha boqorka ah ee aan cid kale oo boqor sheeganaysa aanay jirin addiin waa abaalmarinta iyaaka nacbudu adiga uun baanu ku caabudaynaa marka intii hore ilaahay toos loolama hadlay ilaahay baan mahadinayaa baad lahayd marka hadalku ilaahay kuma soconayso marka ilaahay waad ka warramaysay ilaahay baan mahadinaya marka halkan la soo gaaray waxaad leedahay iyaaka adigaan ilaahay baad toos ugu jeedsatay maxaa yeelay markaad ilaahay sidaa u soo ammaantay jalla jalaaluhu qalbigii ayaa marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ka buuxsamay deetana toos buu ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa qofkii ula hadlayaayo iyaaka nacbudu ilaahayow adiga ayuun baanu ku caabudaynaa waiyaaka nastaciinu adiga ayuun baanu kaalmaysanaynaa anu kaalmo ku weydiisanaynaa oo cibaadadii ayaanan la iman karayn haddaanaad adiguna kaalmayn oodna waafajinin ihdina asiraata almustaqiim ilaahayow waxaad nagu hanoonisaa jidka toosan siraadku waa jidka waasica ee ballaadhan waddada weyn ee ballaadhan ayaa siraad la yidhahdaa baa layidhi almustaqiim ee toosan waa islaamnimadii marka waa jid aad u wax cidhiidhiya oo xaraja ma aha waana mustaqiimo wuu toosan yahay wax qalqalloocla ma aha laa ciwaja fiih siraata aladiina kuwii jidkooda allah nagu hanooni ancamta calayhim aada u nimcaysay kuwa loo nimceeyey waa ayo waa ambiyadii ilaahay iyo sidiiqiintii iyaga rumeeyey iyo shuhadadii ilaahay dartii loo dilay iyo saalixiintii oo wanaagsana ilaahayow kuwaa aada u nimcaysay wadadoodiina mari oo nagu hanooni oo sawka ilaahay islaamnimadii nagu hanooni inuu muslimiinta nahay waa ilaahayow nagu sug wixii naga dhimanna noo dhammaystir ghayr lmaqduubi calayhim kuwa loo carooday kuwa aan ahayn jidkooda allah mari kuwa loo carooday kuwa aan ahayn jidkooda allah mari kuwa loo carooday waa ayo waa yahuudi baa la yiri alyahuud waa yahuud maxaa loogu carooday ilaahay subhanahu wa ta'ala ilmiya aqoon buu siiyey laakinahum tarakuu lcamala bicilmihim aqoontii ilaahay subxaana wa tacaala uu baray inay ku camal falaan bay diideen iyagoo loo sheegay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam soo bixitaankiisa iyo calaamadihiisa loo sheegay ayay markuu soo baxay kibreenoy xasteen oy rumayn waayeen sala allahu alayh waali wasalam waladaalliina kuwa habaabay ee lumay kuwa aan ahayn jidkooda ilaahay mari marka kuwa habaabay jidkooda hana mari wey kuwa habaabay kuwa aan ahayn jidkoodana mari marka kuwa habaabay lumayna waa annasaara waa kuwii markaa kiristaanka ahaa oo iyaguna camiluu bikayri cilmin iyagoon aqoon lahayn oon waxba baranin ayay ilaahay baanu caabudaynaa yidhaahdeen deetana waxaan ilaahayba jidaynin oo aanu sharciyaynin iyay ku caabudeen aamiina buu deetana odhanaya qofkii markuu intaas aqriyo aamiin ilaahayow aqbal weeye ducadaasi oo naga ajiib uma yaqra'u suurata kadib markuu intaa aqriyo suurad kaloo qur'aana ayuu aqriyaya markuu suuraddii aqriyo haddana allaahu akbar buu haddana odhanaya wuu rukuucayaa wey wuu rukuucaya allaahu akbar buu ku rukuucaya subxaana rabbiya alcadiimi wabixamdihi ayuu haddana odhanaya marka sunnayaashii buu sheeku inoo sheegaya waayo wixii waajibaad iyo arkaanaha horuu inoogu soo sheegay faatixadana maadaama aanu hore lafdigeeda u soo marin ayuu halkan inoogu soo maray subxaana rabbiya alcaiimi wabixamdihi buu markaa odhanaya waxaa xumaan ka nasahan allaha igii weynaa wabixamdihi ay waana mutalabisun bixamdihi waxaanan ahay qof ku dheehan oo had iyo jeer markaa waxa weeye aan ka madhnayn ilaahay subxaanahu watacaala mahadintiisa alaaa maraatin saddex goor buu sidaa odhanayaa samica allaahu liman xamidahu buu odhanaya ilaahay subxaanahu wa wuu maqlay oo wuu markaa u ajiibay cidda mahadisa samica liman haddii la yidhaahdo wuu ka aqbalay weeyaan baa ciddii mahadisay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka aqbalo ama wuu ka aqbalay alla kadibu marka samica allahu liman xamidahu markuu yidhaahdo allahu akbar ba halkaa ii qoran ayd wada qorantay allahu akbar taasi meeshaa kuma jirayso ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أيها هذا الأرنية بركة سمع الله لمن حمده قرن على الأرنية قفك صوك عيا نحن مركو صوت سعود الله أكبر ركوعنا قرن على الله إيمانية تلك قارك ولما إمامية أبدا ويقلدان هلك markuu rukuuco isagoo makarafonkii xilaalinaya ayuu allahu akbar odhanaya ama isagoo taagan ayuu allahu akbar odhanaya kadibna markaasuu foorarsanaya waa qalad allahu akbar markuu sii hoobanayo ayuu oranaya samic allahu liman xamidahuna markuu soo kacay ayuu oranaya markuu istaago muxuu oranayaa rabbanaa laka alxamdu allahayow adiga ayaa mahad iskale mil'a asamaawaati wa mil'a alardi wa mil'a maa shi'ta min shayin bacdu mil'a asamaawaat ay xamdan mil'a asamaawaati mahadin samaawaadka buuxinaysa oo muggeed ah wa mil'a alardi dhulka muggii ah وملء ما شئت من شيء بعد وحلا وحي كلا aad hadana doonto mugi ah mahad yani aad u badan ayaad allah ayo mahadsan tahay oo cirka buuxinaysa oo dhulka buuxinaysa oo waxalla wixii kala hadana aad adigu doonto buuxinayso wax weeyaan mugeeda weyn bacdu weeyaan mil'una waa loo aqriya karaa mil'u samaawaati huwa allaahu akbar haddana odhanaya deetana isagoo sii sujuudaya dhexda markuu sii socdo weliba imaam shaafici yani waxa uu leeyahay intaa uu socdo oo dhan ba ula yimaado ayaa fiican yani aanu ina ka madhnaynin allaahu akbar ilaa intuu markaa dhulkii ka gaadhayo si wakti salaadiisii ka mida aanu qof aamusnaa u noqonin ayaa aimada shaaficiyadu leeyahy imaam shaaficina wuxuu sheegay marka lasii hoobanayo in la odhanayo markii la sujuudana maxaa la odhanayaa subxaana rabbiya alaclaa wabixamdihi xumaan waxa ka fog oo ka nasahan allah igii koreeyey wabixamdihi waana mutalabbisun bixamdihi waxaanan ahay qof waxa weeye mahadintiisa ku jooga rabbi kfir lii ayib halkaa markaa allaahu akbar baa markaa iyaduna halkaa ku jiraysa allaahu akbar buu odhanaya wuu soo kacaya isagoo markaa dhe intanuu dhexda ku soo jiro ayuu allaahu akbar taa la imanaya maaha markuu fadhiisto kadib uu odhanayaa rabbi ikfir lii warxamnii wajburnii warfacnii warsuqnii wahdinii wacaafinii wacfu cannii rabbi ikfir lii allahayow ii dembi dhaaf warxamnii ii naxariiso wajburnii ikab oo wixii iga dhiman ii dhammaystir warfacnii kor ii qaad warsuqnii io arsaaq wahdinii i hanooni wacaafinii i caafimaadi wacfu cannii isaamax allaahu akbar buu deetana odhanaya isagoo sii hoobanaya oo sujuudii labaad la imanaya subxaana rabbi alaclaa wabixamdihi buu haddana la imanaya alaaa maraatin iyadana فهذه ركعة halka waxa ku dhamaatay ragcad dhameystiran baa dhamaatay ويفعل wuxuu sameeyay في باقي الركعات ragcadaha kale oo dhanna jamiica ma dhakarnaahu waxa la waxa aynu soo sheegnay oo dhan ayuu ragcadaha dhan kula iman illa niyata niyada uun baanu la imanayn niyadii bilowgii buu la yimid iyadoo sidii ay u joogtaa wa takbiirata al ihraam takbiirtii xirashadana salaada bilowgeedii ayuun baa la iman fa hiya fi luulaa takbiiratulixraamkiiyo niyadu dee waxa weeye waxay noqonayaan iyagu waa bilowgii un waidaa zaadat salaatuhu salaadiisu hadday ka kor ka ziyaado ragcatayni baa qoran calaa ragcatayni dhe calaa ragcatayni hadday laba ragcadood ka badan tahay jalasa litashahudi alawali markuu laba ragcadood tukado wuxuu u fadhiisan atixiyaadkii dhexe fayaquulu markaasuu odhan ataxiyaatu almubaarakaatu asalawaatu alطayibaatu lilaahi asalaamu calayka ayuha الnabiyu waraxmat اllahi wbarakaatuh السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله التحيات سلامة سلامه وامح تحيض waxa weeye sideeda waa salaanta lagu weynayo boqorada ayaa taxiye la oran jiray marka boqoradooda dee salaamo gaaray ku salaami jireen abayta lacna iyo ancim sabaaxan iyo waxyaalo lamidoo weynayn sheegay subaxaa wanaagsanaa abayta lacna waa nacdal diiday yani waxa weya qof la mahadiyo un ahaatayo qof markaa la dhaleeceeyaba ma noqotid saasoo kale markaa taxiyaadkii noocaah salaamihii noocaah weynaynta ahaa ee boqorada lagu weyn wixii cid lagu weynaynay ilaahay baa u xaq la weey التحيات لله ساسي marka culimada qaar kood ugu macneeyaan al mulku lillah mulkiga ilaahay baa leh ee tahiyadu marka laakiin mulkiga ayaa wuxuu keensanayay taxiye iyo salaan madaxdu dee salaan gaaray leedahay oo salaan markaa lagu ixtiraamo oo lagu weyneeye ahayd oo ereye markaa afka ay ka odhan jireena markaa salaamaha noocaasee weynaynta xambaarsan ilaahay baa jala jalaaluhu iskala weyn attaxiyaatu lilaahi salaamaha weynaynta ah tacdiimka iyo xambaarsan weynaynta iyo boqortinimada ilaahay baa subxaanahu wa tacaala iskale attaxiyaatu salaami almubaarakaatu barakaysnaa lilaahi ilaahay bay subxaanahu wa tacala u sugnaatay soo socota wey alsalawaatu alطayibaat wاsalawaatu halkaa wi baa la qadaraya marka wاsalawaatu alطayibaatu salaadihii wan wanaagsanaana lilaahi ilaahay baa u sugnaaday waxaa kaloo la odhan karaa baa la yidhi والصلوات صلاته والطيبات وهلكا يدنا وو لا قدره او والطيبات اريدي و وناغسنا marka waxay noqonaysaa taxiyadihi iyo salaamihii barakada lahaay waa wanaagsanaa iyo salaadihii la tukanayay iyo ereyadii waan wanaagsanaa intoo dhanba lilaahi ilaahay baa subxaanahu wa tacaala iskala wey assalaamu calayka ayuha nebiyu salaam baa dushaada ahaatay iyo nabadgelyo nebi allow waa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waraxmat ullaahi naxariista ilaahiy wabarakaatuhu barakaadkiisii khayrkiisii badnaa dushaada ha ahaado assalaamu calaynaa annaga dusheedana nabadgelyo ha ahaato iyo wa calaa cibaadi illaahi asaalixiin addoommaha ilaahay wanaagsan oo dhanba أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ونصمر تفسير كذا بلا كتاب غير صمر اللهم صل على محمد وعمر كان يا كل رأينا يا الله يو كصلي نبي محمد oo ammaan oo u naxariiso allahuma salli calaa muxamed allahu akbar uu kacayaa marka waa atixiyaadkii hore moogtahay allahuma salli calaa muxamed dhaafin maaye baa le oo wacalaa aali muxamedin kamaa sallayta calaa ibraahim maxaa yeele atiyaadkani waa atiyaad kooban salligaa nebiga ayuunbuu ku kaaftoy markuu atiyaad ka aqriyo allahuma salli calaa muxamed wuu kacaya uma yaquumu wuu istaagayaa wayaatii bibaaqii rakacaati salaatii intii u dhinayd ragcadihii u dhinaa ayuu la imanayaa laakiin laa yaqra'u suuratan bacda tashahudi alawali ragcadahan dambe waxay kuwii hore kaga duwan yihiin mar haddii atiyaadkii dambe laga kacay laa yaqra'u suuratan bacda alfaatixati wey bacda tashahudi alawal baa qoran faatixada dabadeed mar haddii atixiyaadkii hore uu ka kacay faatixada dabadeed suurad aqriyi maayo wuxuu akhriyayaa uun faatixada keliya uu soo rukuucay uma idaa atama arakacaati ragcadaha markuu dhammaystiro jalasa aljuluusa alakhiira fadhigii u dambeeyey atixiyaadkii dambe ayuu u fadhiisan wayaquulu fiihi wuxuu odhan ataxiyaatu almubaarakaatu asalawaatu alayibaatu lilah assalaamu calayka ayuha anabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuh assalaamu calayna wacalaa cibaadi illaahi alsaalixiin ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulu llah waynu soo marray tafsiirkeedii waynu soo wada akhrinay waxaa laga yabaa dadka badankoodu inay atixiyaad kale oo de hadda caan baxayoo ay markaa xafidsan yihiin waa isku mid un haddaad kan akrido يا تدك كلا أغرضه تحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ومباركات أنا كتشرين حتى كأقرض وعادي سبنا وحب أسيا ملها انت صعد تحيات بالنبي عليه الصلاة والسلام كصعروري كي الله كي يبا صلاة ويكا قديسة هذا بها كان kii la akhriyaba salaaddu way kaa gudaysaa haddaba halkan markuu ashhadu an laa ilah ashhadu anna muxamedan rasuul lah yidhaahdo wuxuu sii raacinayaa allahuma salli calaa muxamedin cabdika warasuulika الnabiyi اlumiyi wacalى aali muxamedi waazwaajihi waduriyatihi kama sallayta calى ibraahima wacalى aali ibraahima wbaarik calى muxamedin الnabiyi اlumiyi wacalى aali muxamedi waazwaajihi waduriyatihi kama baarakta calى ibraahima wacalى aali ibraahima fi lcaalamiina inaka xamiidu majiid waa salligii nebiga dhammayska tirnaa marka waxaa halkan la isugu keenay xadiidka qaababkii kala duwanaayuu u yimid in alle intii ku jirtay oo dhan baa la isugu keenay allahuma salli calaa muxamadin allah ku salli nebi muxamed cabdika addoonkaagii wa rasuulika rasuulkaagii annebiyi nebigii alummiyi ummiga ahaa ee aan waxba dhiganin isagoon waxba dhigan ayaa waxyigu nebiga calayhi salaatu wasalaam ku soo degay wa kaana haada ablaga fi licjaaz xagga icjaazka iyo cajsigelinta carabtii iyo ka yaabinta carabtii laga yaabinayo waxaa markaa ku xeel dheer in nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoon waxa weeye fargelin oon waxba dhigan uun haddana qur-aanka intaa leegu la yimaayo iyo diinta iyo sharcigaa dhammayska tiran ee dhinacii loo kacaba ka dhammayska tiran wa aali muxamedin muxamed qaraabadiisii rumaysay allahayow ku salli wa aswaajihi xaasaskiisii wa duriyatihi iyo ubadkiisii kamaa sallayta calaa ibraahiima sidaad nabiyullaahi ibraahimba ugu salliday wa calaa aali ibraahiima ibraahim aalkiisii iyo markaa dadkiisiina aada ugu salliday wa baarik allahayow barakee oo khayrkiisa badi calaa muxamedin nebi maxamed barakadu waa karat اlkhayr khayrkoo bata weeye nebi maxamed khayrkiisa allahayow badi annabiyi nebiga ahaa alumiyi wa calaa aali muxamedin reer muxamedna nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam qaraabadiisii ahalkiisii iyagana khayrkooda badi wa aswaajihi xaasaskiisii iyagana khayrkooda badi wa duriyatihi ubadkiisiina khayrkooda badi kamaa baarakta sidaad u barakaysood khayrkooda u badisay calaa ibraahiima nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam wa calaa aali ibraahiima iyo reer ibraahiimba fi lcaalamiina adduunka oo dhan ilaahayow markaa u barakeeyo khayrkooda ku badi innaka xamiidun majiid waxaa tahay adigu alle la mahadiyo oo sidoo kale la sharfo oo markaa sharaf badan leh اللهم اغفر لي ilaahayow ii dambi dhaaf maa qad ilaahayow ii dhaaf maa qaddamtu dambigaan horreysiisteen hore u marsaday wamaa akhartu waxaan dib waxa weeyaan ka samayn doonaan allahayow ii dambi dhaaf wamaa asrartu waxaan qarsaday ee aan lay ogeyn adiguna aad og tahay ilaahayow ii dhaaf wamaa aclantu waxaan muujistay ee dadkuna igu og yihiin isagana allahayow ii dhaaf wamaa asraftu xadgudubkayga maada halkan waa masderiye xadgudubkayga allah ii dhaaf wamaa anta aclamu bihi minii waxaad adigu iga og tahay mararka qaarkood baa dembiye anigoon isogeyn ba ku dhacayaa kuwa adigu aada iga og tahay allah ayow ii dhaaf marka waa de waxa weeye waxaanaad samaynaysa ilaahay baa kaa ogsoon marka ilaahayow adiga iga naftayda iga ogaal badane ilaahayow dembigaygo dhan dhaaf wey anta almuqadimu adiga ayaa allahayow cid horo mariya oo daacad iyo khayrka waafajiya wa anta almu'akhiru adiga ayaa cid dibdhiga oo khayrka iyo wanaagga ka qadiya laa ilaaha ilaa anta cid xaq lagu caabudaa ma jirto adiga mooyaan waxaa kaluu odhanayaa rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasanatan wa fi laakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaar ربنا الله يو آتنا نصيب في الدنيا أدونك أنت نشوغنا حسنة وناك نصيب وفي الآخرة آخرة أنت نشوغنا حسنة وناك الله يو نصيب مركا أدونك إله يو حسنية وناك نصيب وأنه لل وناك سن يا إسلام نمو دين وناك سن يدوية وناك سن الله يو نصيب وفي الآخرة آخرنا حسنة جنة الله يو نصيب وقنا واحد الله يو نغا إلى لسا عذاب النار نار عذاب كذا إله يو نغا نويد قليو نغا إلى اللهم إني أعوذ بك الله يو وحن كامل قليا من عذاب القبر قبر عذاب كيسا ومن عذاب النار نار عذاب تيدا أيان الله يو كامل قليا ومن فتنة المحيا نرشا nolosha fitnadeedaan ilaahayow kaa magangelaya nolosha fitnadeedu waa inuu qofku adduunka ku fidnoobo walmamaati geerida fitnadeeda yani cinda almamaat marka aan geeriyoonayo inaan fidnoobana allahayow waan kaa magangelaya oo marka aan leexdo markii geeridu ay dhammaato oo khaatimadu iga xumaato iyadana allahayow waan kaa magangelaya wa min fitnati almasiixi dajaal masiixu dajaalka aakhiru zamanka soo baxaya ama zaman aakhirka soo baxaya ee ummadda fidnaynaya ee dadka markaa gaalaynaya isagana fidnadiisa ayaan allahayow kaa magan gelayaa intaa markuu yidhaahdo ayaa haddana wuxuu odhanayaa assalaamu calaykum waraxmat ullah marka halkan wasalaamu buu qoraya wabarakaatuna uu ku daray markaa kuma jirayaane assalaamu calaykum waraxmat ullah oo xaggii midiga iyo haddana assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum nabadgelya dushiinna ha ahaato waraxmatullaahi iyo markaa ilaahay naxariistiisu wabarakaatuhu lagu dari maayo bidixdana waa saasoo kale yaa la salaamaya waxaa la salaamaya cid alla ciddan midigta kaa xigta ee muslima insi iyo jin iyo malaa'igba waana inaad niyootaana wanaagsan markaad assalaamu calaykum leedahay inaad niyooto hadduu imaam yahay imaamkii ciddaa xagga midig ka xigta ayuu taa ula niyoon ta kalena xagga bidix ciddii ka xigta ayuu u niyoon dadkan ka dambeeyana tuu doonuu raacin ama kuwa horeu raacin ma'muumiintan ku daba xidhan ama wuxuu raacinta dambe ma'muumkii imaamka ka dambeeyey markuu isaguna assalaamu calaykum leeyahay wuxuu niyoon kuwan midigta ka xiga ee aan kaga horey ila qaar baa kaaga horeynayo ku soo eegayba goor dhul laga yaabay marka aad assalaamu calaykum leedahay qaar baa kugu soo jeesto iyagu kaaga horeeyo assalaamu calaykum ku yiri marka kuwi aan kaga horeyna inuu kaga horeynayo oo marka salaamayo ayuu niyoonaya kuwi kaga horeeyna uu jawaabay kuwi kaga horeeyna uu u jawaabay imaamkii ka horeeyay ee salaamayna labada tuudoona ayuu raacin ama ta hore ayuu raacin ama ta dambe sidoo kale kuwa ka dambeeya iyagana saasuu yeeli markaa waa saas wey waa kii xadiidku lahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuuna fari jiray an narudda cala alimaam marka salaadda ka baxayn inaanu imaamka u jawaabno marka imaamkii assalaamu calaykum yidhi iyaa loo jawaabaya ciddii kastoo kaaga horraysay waad u jawaabaysaa kuwa kale aan kaaga horrayna waad kaga horraynaysa inaad marka sidaa niyooto iyaa wanaagsan sidaa daraaddeed waxay culamadu yidhaahdaan adigoo iska fadhiyo adigoo aan salaad ku jirin hadduu qofkugu ag tukanayaa assalaamu calaykum waraxmat ullah yidhaahdo xagaaguu soo jeesto kusoo salaamo waxaa adigana laguu sunneeyaa inaad wacalaykum asalaam waraxmat ullah ku salaamay wuu ku salaamay waa inaad u jawaabto laakiin waxaa lihi jawaabtu halkan waajib maaha jawaabtu markaan aanaad adigu salaad waajib noqon maysee iska sunnay noqonaysa maxaa yeelay dee salaan keligaa uu ku salaamaya ama maaragtay salaamid keliya ugala jeeday maahee labay xambaarsan salaadiiuu ka baxayo oo waa rukni waxaan salaadii ka mid a ah, salaadiiuu ka baxayo iyo iyo salaan oo adiga ku salaamaya labadaasay isugu jirta marka maadaama ay laba isugu jirto oonay salaan keliyo adiga lagu salaamayo barax tiran ahayn jawaabteedu waajib may noqona waxay noqotay iska sunno ayay noqotay kitaabkiina sidaasi ayuu inoogu dhan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala sheekhii qoray ha ka jazaa'i siiyo qabriga ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ugu nuuro ilaahay inteenaasi wixii aynu ka faa'iidnay kitaabkaasee cilmi iyo wanaag aynu ka helay labanlaabkeed oo khayr ah ilaahay subxaanahu watacaala ha siiya musanifkii ilaahay subxaanahu watacaala dembigiisa ha dhaafo kii waalidkii ha dhaafo rabbi subxaanahu watacaala jannaatu naciimka xagga salaha ka geliyo isaga iyo dhammaan dadka muslimiinta iyo innagaba ilaahay subxaanahu watacaala jannat lfirdowsi dhaclaa ha isugu keeno dee waa kaas waad arkaysaan imaamkaasi raxmat ullaahi calayh kitaabka kitaab ka qoray hadda laba boqoloo sannadood oo dhadhow ayuu mootan yahay laakiin cilmigiisii waa kaa inagoo afrika joogna ina soo gaadhay cilmigu qiimaha intaa leeg buu leeyahay in la dadaalo ayuunbaa muhiim wakhtigii sheekhaasi noolaa dee dad badan baa la noolaayoo ganacsato lahaayoo wax badan lahaa laakiin cidi maanta wax lagaga intifaacaa ma jiraan xoolahoodiina laguma intifaaco kii waxoogaa awqaaf sameeyey ayaa awqaaftiisii lagu intifaaca laakiin waa kaa sheekaa cilmigiisii meel kastuu gaaraya waqfigii halkuu gaaraya isagu waa intii de markaa ag joogtay uun laakiin cilmigii mashaariq alardi wa buu gaarayay waxaa la doonaya markaa in la dadaalo wakaas waxaa laga yaabaa maalintii aynu bilaabaynay waxoogaa de waxa weeye talow goormuu dhammaanayaa baa lalahaa lakiin hadda maxaad dareemaysaa inaynu wax joognayba ma dareemaysid lix darsi baynu sidaa ku qaadannay oo laba usbuuc ahaa ilaahay subxaanahu wa tacala ha inagu anfaco kuwii ku dhaqmana rabbi subxaanahu watacaala haynaga yeelo cilmigeenna ilaahay kama dhigo ka loo adeegsado muranka iyo dooda iyo eh, faanka iyo ummadda iska horgeynteeda iyo jaah iyo magac ku raadin ka markaa eh, waxaa lagu raadiyo ilaahay subxaanahu watacaala cilmigeenna kama dhigo maxaa yeelay kaasi qofka wuu halaagaa una wuu ku khasaaraa un qofka waxba kama faa'iido cilmiga waxaa loo bartaa inuu qofku naftiisana jahli saaro ummadda ilaahayna iyagana uu markaa ku anfaco naftiisana uu ku anfaco uu ku dhaqmo dadkana uu sheego oo iyaguna ay markaa ku dhaqmaan taasaa markaa faa'iidada cilmigu ay tahay niyadaa qofku inuu had iyo jeer aada uga warhayo aada uga warhayo ayaa muhiima ummadda islaamkuna ay ka nabad ku khilaafsan iyo ku waafaqsan iyo ku xumaan ku sameeyey iyo kuwa wax ka tirsanayo intuba inay kaa nabadgelaan baa wanaagsan kii xumaanta kugu sameeyey haddaad ugu badatay intii uu sameeyey in leeg baa lagu ogol laakiin wax kale oo ka badbadin iyo hawlo kale ah in la galo ma aha dalabatul cilmiguna isxagxagashada iyo isriixadka inay aada iyo aada uga fogaadaan ayaa muhiima aada iyo aad taasi dalabadu ha ugu dadaalaan waxaa laga yaabaa in laba sheekh wax dhex maraan oo mararka qaarkood laba sheekh ay markaa waxa weeyaan wax isweydaarsadaan ma aha ardaydu inay kala raacaan oo waxa weeyaan qolo waliba ay markaa sheekhoodii la carooto oo ay wax markaa ama wax meelaha ku qoraan ama hadal ha yidhaahdaan ama adinba ha geystaani looma baahna dalabatul cilmigu inay wax xadguduba la yimaadaan cilmigu dee waa inuu ina dabdiyo oo uu ina ilaaliyo oo qofku cilmigiisa uu ka dhiga kii uu markaa ilaahay subxaanahu watacaala ugu dhowaanayey aanu noqonin kii ummadda uu ku adyadaynayey dadka uu ku dhibayey ee uu markaa ummadda ugu xoog sheeganaya inaanu noqonin ayaa aada iyo aada muhiim u ah waxaa kaloo iyadana aynu markaa isu dardaarmaynaa kitaabka markaa khitaamkiisii wax waloo la bilaababa wuu dhammaanayaa yaan la raagsanin cilmiga yaan markaa la dejisanin cilmiga dhammaadkiisa goormaad dhammaynaysaa goormaad dhammaynaysaa odhani cilmigani wuu soconayaa intaad ka dhimanayso kitaab baa dhammaanaya cilmigu ma dhammaanayo waxaa dhammaanaya waa kitaab laakiin cilmigii ma aha kitaabkii la bilaabaabana wuu dhammaanaya laakiin adiga waxaa lagaa doonaya waxoogaa adkaysiya hadda waan ogahayoo rag baa meelo fogfog ka yimaada rag baa laba bas soo raaca dad baa ka soo lugeeya meel fogoo aan ogahayoo eh, aan xogtooda hayaa waxaynu markaa leenahay ilaahay baa subxaanahu watacaala miisaanka xasanaadka idinku dari doona lugtaa aad boorhka soo gelisay man salaka ariiqan yaltamisu fiihi cilman sahara allaahu lahu bihi ariiqan ila ljana baa nebigu yuhi calayhi salaatu wasalaam qofkii wada uu cilmi ku doonayo ilaahay subxaanahu wa tacaala ariiq jannada ah ayuu ugu fududeeyaa markaa wax sahlan maaha meel aad janno ku helayso wixii kaa soo gaadhay dhibaatihiiba yar fudud kol haddaad naar ka badbaadayso jannana helayso faman zuxzixa cani innaari وأدخل الجنة فقد فاز بها إلهي سبحانه وتعالى يري مركا هل ددالو ددالك هل سيلا من لابو هل بديو وحين مركا بلابي دونا إن شاء الله تعالى كتابك كتابك كحيجي هبينك إسنيد سوق ليسو waxba markaa fasax uma baahino ciiddii de waxaa nagu filan jimcaha weeyaan ciiddu jimcaha fasax baynu nahay sabtidana fasax baynu nahay habeenkii axadoo darsigu bilaabmi lahaana waynu ku darno waxaynu isnir yaan la odhan fasaxii ciidda laysma fasixine habeenka axadana insha allahu tacaala fasax baad ahaan doontaan waxaynu isu imanaynaa habeenka isniintu ay soo gelayso ayaa inoo ballana haddii ilaaha yidhaahdo labada kitaab waynu isku qaban doonaa labada safiine Ehm, iyaga ayaa markaa isku imtixaan bay noqon doonaan biidn illaahi tacaala wax imtixaana labadooda udhexaysiin mayno saasaa markaa eh, aynu isku ogaan doonaa insha allahu tacala fasax dheernada waa soo qaadatee boob afar biloodoo koronaa baa laga soo baxay soo maa fasax markaa wax hadda looga baahan yahay inaanay jirin baan u malaynayaa wajazaakum allahu khayra wsala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wallah aclam